الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم caaw waxaan bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala kitaabka safiinat الnajaat kitaabka ayaa caawa bilaabi doonaa darsigeenii koowaad noqon doona insha allahu tacaala intaaynan gudo gelin cashirkeenna waxaan wax yar ka odhan doonaa insha allahu tacaala mu'alifka kitaabka iska leh iyo kitaabkiisaba wax yaroo nubda ah ayaan ka sheegaynaa kitaabka waxaa iska le alcallaama saalim ibn cabdillaahi alxadrami sheekha la yidhaahdo waxa weeyaan waxa weya culimmada yaman ayuu ka mid yahay magaciisoo dhammaystiran waxa weyaan salim ibn cabdillaah ibn sacd ibn cabdillaah ibn samiir alxadrami ashaafici sheekhani siyaa sifaad kala duwan buu lahaa oo nin fara buu ahaa majaalaad kala duwan ama qaybo kala duwan oo laga yaabo ina culimmada inta badan aysan gelin ayuu ku yani galay mar wuxuu ahaa nin mucallim ahoo macallim qur-aan uu ahaa mar wuxuu ahaa qaadi oo dadku kale xukumi jiray siyaasi buu ahaa oo siyaasadduu dhex galay sida noo imaan doonta wuxuu ahaa nin khabiir ah oo khabiir ku ahaa arrimaha milatariga sida noo imaan doonta insha allahu tacaala faqiihna wuu ahaa laga yaaba culamada inta badan inaysan majaalaadka siyaasadda iyo iyo milatarigiisan dhex gelin laakiin ninkani sidaad aragtaan nin fara badan buu ahaa oo waxyaabaha dhex galay wuxuu ku dhashay raximah اllahu tacaala tuulada la yidhaahdo the asbax oo ka mid ahaa mandiqada xadramuud oo ku taalla januubka yaman ama koonfurta yaman ku taalla ayuu e, ku dhashay markuu yaraa ayuu bilaabay cilmiga طalabkiisii aabbihii cabdillaahi bni sacd bni cabdillaah ayuu cilmiga barashadiisii ku bilaabay qur ayuu dhigtay si fiican ayuu qira'aadkii u bartay wuxuu noqday muqri ayuu noqdo dadka ayuu qira'aadka iyo qur bari jiray sidaa darteed mucallim baa lagu magacaabay sidoo kale culuumta shareecada ayuu ka qaatay aabbihii iyo culummo kaleoo kala duwan oo culummada xadramuud ka mid ah ee joogay qarnigii saddexiyo tobnaad ee hijriga ahaa hadda waxaan ku jirnaa qarnigii shan iyo tobnaad ee hijriga ahaa macnaha mualifkani wuxuu naga horreeyey qarni iyo xoogaa sida noo imaan doonta wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijriyada marka wuxuu noolaa qarni iyo adu boqol sano ka ayuu noolaa raximah اllahu tacaala kadib markuu cilmigu sheekhu uu bartay wuxuu gudo galay inuu cilmigii faafiyo oo dadka baro dulaa fara badan ayaa cilmiga ka dhigan jiray oo ka baran jiray culimmadii ka aflaxay ama cilmiga ka qaatay waxaa ka ahaa sheekha la yidhaahdo cabdillaahi bni طaaha alxadaad iyo sheekh kale la yidhaahdo cali ibnu cumar daaquuza nin caanuu noqday oo la ammaano oo qasaa'id loo tiriyo ammaantiisa ayuu noqday sidoo kale sheekhan majaalkii cilmiga keliya kuma ekaanine siyaasaddiina waxoogaa raada ayuu ku reebay oo wuxuu ahaa sheekh siyaasi ah oo khibrad u leh oo arrimaha milatariga ah dowlad la yidhaahdo addowla alkaiiriya oo ka jirtay xadaramuud muddo badanna quruun badanna xukumaysay oo dhowr dowladood isdaba isdaba iska dambeeye ahaa dowla alkaiiriya aluulaa iyo tii labaad iyo tii saddexaadba oo quruun badan yaman xukumi jiray gaar ahaan xadaramuud dowladdaas oo xilligiisii yaman ka talinaysay gaar ahaan mandiqada uu jooga xadaramuud ayuu ugu noqday manduub ama waxay u direen indiya si uu markaas ugu soo xulo khabiir xagga arrimaha milatariga dowladda ay kala tashato maxaa dowladdu waxay u baahan tahay rag khubaro aha oo maxaan ku dhahay arrimaha milatariga iyo arrimaha kaleba ay e, la taliyaal u noqda marka khabiirkaas ayuu u soo dooray gaar ahaan khabiir wuxuu aha milatariga ku takhasusay arrimaha madaaficda iyo waagaas waaa la adeegsan jiray malaafic laakiin heerkan hadda inagu aan malaafican adeegsanay man mayna gaadhaynine laakiin xilligaas ayay maaragtay malaaficii la adeegsan jiray nin ku takhasusay ayuu soo dooray wuuna u soo diray waxaa sidoo kale usoo iibiyey hub iyo saanad milatary ayuu singafura uga soo iibiyey xadramut ayuu keenay marka sheekhani saasuu ahaa la taliyaalna uu ahaa dowladdaas la taliyana uu ahaa arrimaha siyaasadda iyo ayaa lagala tishan jiray sheekha sifaadkiisa waxaa ka mid ahaa inuu ahaa mid alla xus badan oo dikri badan oo qur-aan akhris badan waxaa la sheegay marka uu e, dawaafayo inuu qur-aanka khatimi jiray isagoo dawaafaya ayuu qur-aanka khatimi jiray macnaha quraan akhriisu aad buu badnaa xataa markuu dawaafayo qur-aanka ayuu akhrin jireo laga yaabo dawaafkiisa inuu qur-aanka ku khatimo ehm, marka sheekhani ehm, markii u dambeysay noloshiisi wuxuu ku qaatay indunuusiya ehm, weliba meesha la yidhaahdo jawa ayuu maaragtay jasiiradda la yidhaahdo ayuu ku dhintay sanadku markuu ahaa kun iyo laba boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijiriyada mualafaad kala duwan buu lahaa waxaa ka mid ahaa mualafaadkiisii kitaabka hadda aan akhrin doono caawa safiinaة الnajaah iyo kitaab kaloo la yidhaahdo alfawaa'id اljaliya fi الsajri can tacaaطi alxiyal الrabawiya macnaha waa kitaabku kaga hadlaya ribada iyo xiyasha loo dadku u maraan si ay ribo u helaan iyagoo diinta ku gabanaya marka sheekhani saasuu ahaa kitaabkiisa haddaan wax yar ka taabanno runtii waa kitaab ilaahay uu barakeeyey oo lagu intifaacay ilaa xilligu mualifka qoray ilaa yowmina haada waa kitaab طulaabucilmiga ka faa'iidaystaan oo muqararaad ku ah macaahidda iyo maraakista cilmiga ee madhabka shaaficiga waana kitaab mukhtasarah oon aad u afdheerayn laakiin masaa'isha qofka mubtadiga ah oo baahan yahay koobaya gaar ahaan abwaabta cibaadaadka laakiin mualifku raximah اllahu tacaala kitaabka wuxuu uu ku koobay dahaarada iyo salaada iyo zakada intaasu kitaabkiisa ku koobnaa dabeetana sheekh la yidhaahdo moxamed nawowi oo indunuusi ahaa ayaa kitaabkiisa sharxay wuxuu ku magacaabay sharxiisii kaashifatu الsaja kaashifatu saja fii sharxi safiinati الnaja waa kitaab maطbuuco hadda inoo yaalla oo la iibiyo kitaabkaa marku uu ku sharxay ayaa sheekhaasina wuxuu ku daray kitaabu sowm buu ku daray kitaabu sowm ayuu ku daray oon marka hore ku jirin ila waa kaan idhi mualif wuxuu ku koobay un kitaabu salaaة iyo kitaabu الzakaa salaaddii oo cibaado badani ahayd iyo zakadii oo ahayd cibaado maali ah oo maalka ku saabsan labadaasuu ku koobay sheekhana yimidoo wuu sharxay kitaabkii wuxuuna ku daray kitaabu الsowm buu ku daray sheekh kale ka sii dembeeyey oo asna la yidhaahdo moxamed cali bacatiya oo culammada xadramuud ka mid ah wuxuu ku sharxay kitaab la yidhahdo gaayaة اlmunaa asna wuxuu ku sii daray kitaab اlxaj kitaab اlxaj ayuu ku sii biiriyey marka kitaabkii sidaa wuxuu ku noqday kitaab jamcinaya dhammaan abwaabtii cibaadaadka oo ahaa salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii dhammaan abwaabtii uu ka wada hadlaya markaa laakiin kitaabku intaa buu ku kooban yahaye kama hadlayo aqsaamtii kale ee fiqiga oo fiqigu muxuu u qaybsamaa wuxuu ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn fiqigu kow rubuc waxaa la idhaahdaa rubuc اlcibaadaat cibaadaadkii weeyaano waa salaadii iyo soonkii iyo zakadii xajka rubuca labaadna waxaa la yidhahdaa mucaamalaat rubucu mucaamalaat waa waxyaabihii dadku ay ku mucaamalayeen sida beeci wax kale iibsigii ijaaradii rahankii wakaaladii jacaaladii waqafkii iyo wixii la midka ah sharikaadkii way fara badan yihiin mucaamalaadka maaliga hibadii iyo iyo miiraadkii dhaxalkii abwaabtaasna waxaa la yidhaha mucaamalaad waxaa ku sii xiga qaybta saddexaad oo ah ama rubuca saddexaad oo ah munaakaxaat fiqhu lusrana waa la yidhaahdaayo waa arrimaha qoyska nikaaxa iyo wixii ku saabsan iyo guurka sida caqdiga nikaaxa iyo shuruuddiisii iyo sadaaqii meherkii iyo shuruuddiisii iyo maxaan ku dhahaaye qasmiga sida dumarka wax loogu qaybiyo hadday ka badan yihiin hal iyo nafaqaadkii iyo ciddadii iyo alaaqii iyo rajcadii iyo ilaagii iyo dihaarkii iyo wix la midka ah kaana waxa la fiqu اusra arrimaha qoyska qaybta afraad ama rubaca afraad u dambeeya fiqiga waxaa la yidhahdaa kitaabu اljinaayaat kitaab aljinaayaat jinaayaatkaas marka waxay ka hadlaan dilkii iyo anwaacdiisii qisaastii diyadii iyo wixii la halmaada sida xuduuddii oo kale xadkii zinada xadkii khamriga xadkii tuugnimada sariqada iyo wixii la mid ah waxaa kaloo abwa isla meesha laga hadlaa fuqahada shaaficida kaga hadlaan qadaagii iyo aymaantii iyo nuduurtii cid qiina kusoo gebagabeeyaan oo xorayntii addoonka la xoreynayay axkaamtiisi marka fiqigu abwaabtaasu ka kooban yahay afartaa qaybood ee ra'iisiga ah haddii aan soo koobno mar labaad waxaa weeyaan qaybta koobaad alcibaadaat baa la dhahaa qaybta labaadna waxaa la dhahaa almunaakaxaat ama kitaabu nikax baad dhigi kartaa ama waxaad dhigi kartaa fiqu اlusra cafwan qaybta labaad waa fiqhi اlmucaamalaat mucaamalada way qaybta labaad qaybta saddexaad waa annikaax ama fiqhu اlusra qaybta afaraad waa kitaabu اljinaayaat afartaa qaybood buu ka kooban yahay fiqigu markaa mualifku wuxuu ka hadlay uun inta cibaadaadka oo qura ee qaybaha kale uma banbixin maxaa yeele kitaabkiisu waa mukhtasaroo wuxuu u qoray qofka mubtadiga ah si uu ugu sii gudbo kutubta kale ee kasii faahfaahsan ama kasii afdheer waaya kitaabkan ilaahay subxana wa tacala uu barakeeyey sida kitaabka safiinatu salaaba ilaahay uu barakeeyey ayuu kitaabkan ilaahay u barakeeyey kutubta qaar ilaahay barake khaasuu ku gaar yeelaa waana xikmo ilaahay subxaanahu wa tacaala qaar ayaa ilaahay barake badan dhex dhiga oo lagu intifaacaa oo mualifku intuu nool yahay iyo markuu dhinto kadib ilaa muddo dheer lagu intifaacaya oo dad badan ay ka faaidaysanayaan culimmadu waxay dhahaan asraarta keenaysa in kutubtu ay barake yeeshaan waxaa ka mid ah in qofka mualifka kitaabka qoray uu yahay qof mukhlis ah oo ikhlaas uu ku dheehan yahay markuu kitaabka qorayay marka kitaabkaasoo kale ilahay baa barakaynaya sida hadda kitabka riyaad الsaalixiin oo kale kitaab alarbaciin alimaam الnawowi oo kale saxiix اlbukhaari saxiix muslim kutubtaas waa kutub barakaysan oo waxa weeyaan lagu intifaacay intaa markii aan ka hadalno in sha allahu taعala kitaabkeennii ayaan bilaaban doonaa bismi اllaahi الرaحmaan الرaحيim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واية مؤلفك وحكم بالله بكتاب كيسا بسملة أيكم بالله هورينا وأن أقصوا هذا اللي بسملة waxaana weeyaan macnaheedu bismi اllaahi الraxmaan abtadi-u baa loo soo qadarayaa ba'daas macnaha waxaan ku bilaabayaa ama waxaan ku alifayaa kitaabkayga bismi اllaahi ilaahay magaciisa anoo ku furfuranaya oo barakaysanaya magaca ilaahi ayaan kitaabkayga ku bilaabayaa ama ku furfuranayaa ama ku alifaya ilaahay magaciisa alraxmaani ee naxariistiisu caamka ahayd alraxiimi ee naxariistiisu gaarka ahayd naxariistiisu caamka ahaydoo gaale iyo muslimiinba u naxariisanaya adduunka macnaa ilaahay naxariistiisu adduunka kuma khaas ahaa mu'miniinta oo qura ee muslimiinta iyo gaaladaba ilahay wuu u naxariistaa iyo kasta oo adduunka ku nool wamaa min daabatin fi اlardi ila calى اllahi risquha cid kastuu ilaahay u naxariisanaya oo raxmaddiisa ay soo gaaraysa hadduu caasi yahay iyo hadduu qof wanaagsan yahay labadaba laakiin aakharo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisu waxay gaar ku tahay mu'miniinta oo qur ah gaalada ilaahay subxaana wa tacala aakharo ma naxariisanayo oo cadaabkiisa ayuu diyaariyee wuxuu mualifku basmalada ugu bilaabay kitaabkiisa isagoo ku dayanaya qur-aanka casiiska ah maxaa yeelay ilaahay subxaanaه wa tacaala waad aragteenoo suurad kasta oo qur-aanka ka mid ah markii laga reebo suuraةu baraa'a ama suuraةu towba waxaa lagu furfuray bisinka ayaa lagu furfuray xadiiثna wuxuu ahaa kulu أmri dii baalin laa yubda fiihi bismi اllahi الرaحmaan الرaحيim fahuwa abtar yacni shay kasta oo muhiim ah ama sharaf leh oon lagu bilaabin ilaahay magaciisa waa shay bilaa baraka ah xadiidkaas culammada badhna way taxsiiniyeen badhna waxay leeyihin waa daciif si kastaba ahaatee waxa weeyaan culimmada sunnadooda weeyaan ama ariiqadii culimmada in ay ku furfurtaan basmalada ee kutubtoodii mu'alafaadkooda nabigeenna sala allahu calayhi wasalamna rasaaisha uu qorayo wuxuu ku bilaabi jiray basmalada uu boqorada iyo mulugta u qorayo marka waa sunno alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iska leh rabi اlcaalamiin kadibna basmaladii wuxuu ku xajisiiyey mualifku ilaahay mahaddiisa oo xamdiga ilahay asna in lagu bilaabo eh, kalaamka asna waa sunno khaasatan kalaamka muhiimka ah ama ha ahaato khudbo ama wacdi ha ahaado ama kitaab la alifaya ha ahaado maxaa ilaahi subxaanaه wataعala kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay xamdigiisa alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin waa tii faatixadu ku bilaabaysa xamdiguna waxaa weeyaan waa faallo wanaagsan iyo ammaan iyo mahadnaq intaba ilaahay lagu mahadnaqayo nicamtiisa faraha badan oo haddana xamdigu wuxuu noqonayaa faallo wanaagsan oo ilaahay lagu ammaanayo sifaadkiisa iyo kamaalkiisa ayadoo xataa nicmo aan la qaabilinayn ilaahi subxaanah wa tacaala mahad ayuu mutaa xamdi taam ah oo dhammaystirno mulaq ah ilaahay baa iskale keligii cidla wadaagta ma jirto laakiin makhluuqaadka xamdigooda ama mahadinta lagu mahadinayo waa uun nicmo ay wa fal wanaagsan oy sameeyeen maa lagu mahadinaya laakiin xamdi mulaq ah oo dhammaystiran ilaahay keligii baa iskale alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iska leh rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa rabbi marka la leeyahay waxaa weeyaan bimacnaa khaaliq weeyo allihii abuure weeye waa murabbi oo nicmadiisu ilaahay ku tarbiyeeyey yani makhluuqaadkiisa nicamtiisu ku korinaya oo ku barbaarinaya alcaalamiinana waa kaan horay u soo marnay waxa weeyaan wax kastoo ilaahay ka soo hadhay oo makhluuqaadka wax garanaya ah sida insiga iyo jinka iyo malaa'igta intaba wa ay billaahi ilaahay ayaan nastaciinu kaalmo weydiisanayaa kaalmo weydiis kaalmadii weydiisanaynaa calaa umuuri dunya arrimaha adduunka ayaan kaalmo weydiisanaynaa iyo wadiini arrimaha diinka wbihim alku wuxuu u hormariyey jaaru majruurkii jaarkii iyo majruurkii jaarkuna waxa weyaan waa ba'da majruurkuna waa shaygii lahoos dhigayo waa damiirkaas wabihi macnaha wuxuu tusinayaa lilاkhtiصaasi oo haddii uu dhihi lahaa wanastaciinu bihi ay nastaciinu biاllaahi takhsiis ma faa'idayseen macnaha haddii la hormariyo jar majruurka waxa weyaan wabihi ilaahay oo keliya un baan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa sida wey ilahay keliya un baan kaalmo weydiisanayna oo maaliku halkaa wuxuu waafajinayaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa kaan hore usoo sheegnay iyaaka nacbudu waxay damiirkaas munfasilka ee la hormariyey waxay faa'idaynaysaa takhsiis iyo xasri keligaa un baan ilaahay ku caabudaynaa keligaa un baan kaalma weydiisanaynaa marka tanna waa sida oo kale wa bihi ay ilaahay un baan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa calaa umuuri اdunyaa arrimaha adduunyada iyo wadiini arrimaha diinka macnaha arrimaha annaga ilaahay aan ugu dhowaanayna cibaadaadkii ah iyo arrimaha annaga adduunyada ee sida risqi oo la dalbo iyo arrimaha adduunyada oo idilba ilaahay baan kaalmo u weydiisanaya in noogu caawiyo oo kaalmihiisana siiyo wasala allaahu ilaahay faallo wanaagsan ha ku sheego ama wasala allahu allah u naxariisto oo wasalama ilaahay ha nabadgeliyo calىa sayidinaa sayidkaanaga ama boqorka annaga muxamadin ahaa khaatama الnebiyiin ambiyada kii soo gebagabeeyey yani khaatamna waa la idhahdaa khaatimna waa la oo khaatam markii la dhaho taada la kordhigo khaatamku waxaweya waa shaambad bimacnaa wuxuu soo khatimay oo sida shaambadda marka hadalka lagu soo khatimo oo kale ama qoraalka u soo gebagabeeyey ambiyadii khaatimna waa khatime wuu soo xidhay oo ambiyado dhan bu u dambeeye o nabi ka dambeeye ma jiro weeye aakhiru nabiyiin weya wasala allahu kelimada asalaat horey baan usoo xusnay salaa waxaa weeyaan laba macno culamadu way ku fasiraan abulcali ariyaxi fii saxiix اlbukhaari oo ka mid ahaa taabiciintii wuxuu ku fasiray الصلاaة min الlah الثanاء عalى rasuulihi fi اlmalأ الأعlى yaعni nebiga salaada lagu salinaya macnaheedu waxaa weeyaan ilaahay xaggiisa markay ka ahaanayso o ilah ku sali bimacnaa ilaah faallo wanaagsan ku sheeg nebigeenna waana tafsiirka u wanaagsan bay dhaheen culimmada qaar ee lagu fasiro salaada nebiga lagu salinayo culamada qaarna waxay ku fasireen salaa bimacna raxma oo ilaahay ha u naxariisto nabigeenna salى الlaه عalيه wasalam waslaman ilaahay aafaadka ha ka nabadgeliyo weya salaamtu waxa weyaan bimacnaa ilaahay ha ka nabadgeliyo wax kastoo aafo ah iyo makruuh ah ilahay ha ka ilaaliya nabigeena sala اla alay slam calىa sayidina mualif markuu leeyahay nabigu waa sayidkeenni oo waa kii nabigu yuhi salى اllah alيه waslm ana sayidu waladi aadama walaa fakra waxaan ahay sayidka ama madaxa wuxuu nebi aadam uu dhalay kumana faanayu nebigu yuhi sala اla alay slam oo asaga macnaha nabigu ugu fadli badan basharka oo idil asaga ugu fadli badan bale ilaahay wuxuu abuuray isagaa ugu fadli badan nabigeena salى اllahu alيه wasalam wa aalihi aalkiisana allah u naxariisto ha nabadgeliyo aalka nebiga culammadu waa isu khilaafeen bar waxay ku fasireen nabiga qaraabadiisa mu'miniinta ah ee sekadu xaaraanta ka tahay sida banu haashim iyo banu muطalib qolo kalena waxay ku fasireen aalka nebiga salى اlه alيه waslm macna intaa ka caamsan oo ah atbaacda nebiga wixii nabiga diinta ku raacay ee mu'miniin ah ilaa qiyaami الsaaca macnaha dambaana aqrab ah oo u dhow sawaabka wallahu aclam wa aalihi nabiga aalkiisa bimacnaa atbaacdiisa wa saxbihi iyo asxaabtiisa waa jamcu saaxib e saxb asxaabna waa lagu jamciyaa saxbna waa lagu jamciyaa saxaabiga saxaabiguna waa qof kasta oo nebiga salى اllahu عalayhi wasalam la kulmay oo rumeeyey oo sidaa ku dhintay hadduu doono indhihiisa biyunu ku arki hadduu indha leeyahay dee arki maayo laakiin nebiga hadduu la kulmay mar hal saacadda ha ahaatee isagoo nabiga rumaysan waa saxaabi hadduu sidaa ku dhinto iimaanka u ku dhinto waaya marka asxaabtuna fadli iyo sharaf badan buu ilaahay ku khaas yeelay wa calىa aalihi wa saxbihi ajmaciina dhammaantood walaa xawla walaa quwata ila biاllaahi اlcaliy اlcaظiim walaa xawla xeelad ma lihin ama dhaqdhaqaaq ma lihin can walaa quwata awood ma lihin ila biاllaah ila bimacuunat illah ilahay inuna kaalmeeye mooyaane alcaliy ee sariya alcadiim ee weynaa kelimada laa xawla walaa quwata ila biاllah fadli badan bay leedahay sidaa darteed mualifku halkan usoo ku soo arooriyey macnaheeduna waxaa weeyaan xawla waxaa weeyaan alxawlu waxaa weeyaan bimacnaa alxiila waa lagu fasiray xiilad malhin aan ka leexan karo ama aan kaga baydhi karo macsida ilaahay macnaha xiilad aan kaga baxsan karo macsida ilaahay melihin walaa quwata qudran awoodna melihin quwo bimacnaa qudra way awood aan ilaahay ku adeecan oon daacadiisa ku samaynana melihin ilaa billaahi ilaahay inuu na caawiyo oo na kaalmeeyo mooyaane macnaha daacadan ilaahay inuu nagu kaalmeeyo inaan fulino oon samayno macaasidana ilaahay inuu nagu kaalmeeyo inaan ka fogaano mooyaane annagu awood aan ku samayn karno labadaa midna ma jirto daacadiina aan ku samayn karno macaasidiina aan kaga fogaan karno alcaliy allihii sarreeyey daatan wa qahran wa qadran culuw الdaat wa culuw اlqahri wa culuw اlqadri weeyaano ilahay daatadiisana ugu sarreeyaa oo carshigiisa ayuu ka sarreeyaa qadrigiisa iyo sharafkiisana ilaahay wuu sarreeyaayo awooddiisana ilaahay wuu ka sarreeyaa makhluuqaadkiisa wahuwa alqaahiru fowqa cibaadih alcaiim allihii weynaa ee weynadiisu aysan xad lahayn caqligan uusan koobi karin ilahay cadamadiisa iyo weynadiisa intaasi waxa weya waa muqadimadii mualifka kadibna mualifku wuxuu bilaabay inuu ka hadlo muqadimo yaroo kooban oo ku saabsan usuul اliimaan iyo caqiidada ku saabsan marka mualif wuxuu ka hadlay arkaan اlislaam iyo arkaan اliimaan iyo macnaa laa ilaaha ila اllah macnaha qofku wuxuu u talagalay inuu iimaankii iyo islaamnimadiina wa ka ogaado iimaankiina inuu ogaado iyo caqiidadii wax ka ogaado weliba usuushii iimaanka wax ka ogaado kadibna cibaadaadkii uu barto ilan qofku wuxuu u horeeya oo uu diinta kusoo gelaya waxaa weyaan waa tawxiidkii horta bal tawxiidka inuu barto iimaanka arkaantiisana uu barto arkaanta islaamkana uu barto kadibna uu u gudbo cibaadaadkii waaya faslun culammadu waxay dhahaan kelimada faslun fasl macna ahaan waxa weeyaan xagga luqada waa kala soocid iyo kala saarid wax la kala saaraya faslun la dhahaa laakiin isilaax ahaan culimmadu faslun waxay u isticmaalaan koox masaa'il ah oo isku mawduuc ka hadlaya ayay u sameeyaan faslun marka culimadu waxay isticmaalaan baab iyo fasl ayay isticmaalaan baabka uu ka waasacsan yahay kitaabna way isticmaalaan horta waxaa ugu ballaaran kitaab waxaa ku soo xiga baab waxaa ku soo xiga fasal saasay culamadu ukala we u kala horreysiiyaan marka kitaabku waa sida maalan oo kale kitaabu cibaadaat ibaad kitaabu cibaadaat oo kale waa kitaab weyn cibaadaadko dhan baa soo osgelaya salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii kadibna baabku wuxuu noqonayaa baabu salaa baab buu noqonaya baabu zakaa baab buu noqonaya xajkii baab buu noqonaya soonkii baab buu noqonaya fasalkana baabkiibaa sii qaybsamaya oo intii masaa'ile wax ku saabsanba fasal bay noqonayaan tusaale ahaan oo kale haddii hadda maalan aan ka hadlayno dahaaradii faslun fi lwuduu'i weysadii fasal bay noqon maydhigii fasal buu noqon nijaasaadkii fasal bay noqon tayamumkii fasal buu noqon wahaa kada marka faslun saasaa looga jeedaa marka fasalka koowaad mualifku wuxuu ka hadlaya arkaan اlislaam wuxuu yihi arkaan اlislaami khamsaة shahaadaة an laa ilaaha ila اllah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا arkaanta islaamka ayuu halkan mualifka ku sheegay arkaantu waa tiirarkii islaamka shantan uu mualifka halka ku sheegayba hal xadiid buu nabigu ku sheegay salى الlaه عليه وsلم wuxuu uhi bunya الإslaamu calىa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay شhan shahaadaةi an laa ilaaha ilا الlah وأن محمدا رsuuل الله وإقاaم الصلاة وإيتاء الزكاة وxaج البيت وsوم رمضان xadiidkaasu markuu nabigu noogu sheegay salى الlaه عليه وsلم ee bukhaarي mslim wariye arkaanta islaamka uu ku dhisan yahy waa شhan buu mualifku yidhi شhahaadaة أn laa إilaaha إilا الlah شhahaada waxa weeyaan qirid iyo اctiraafid afkana laga qiro qalbigana laga ictiqaadiyo sidaan hadda ka horba safiinatu salaa aan ku soo maray inaad qirto afkaagana ka qirto qalbigaagana ka ictiqaadiso an laa ilaaha macbuud inuusan jirin xaq lagu caabudayo ila allahu ilaahay mooyaane adduunka inuusan jirin macbuud xaq lagu caabudo oon ahayn ilaah subxaana wa tacaala wa anna muxammadan nebi muxammadna inuu yahay rasuulu ullah rasuulkii inuu yahay marka towxiidkii weeyo laba qaybood buu ka kooban yahay towxiidku ikhlaas iyo mutaabaco alikhlaas wa almutaabaca shahaadaةu an laa ilaaha ila اllah waa ikhlaaskii ilaahay inaad cibaadada ku keli yeesho ood oo wixii asaga ka soo haray aad ku kufrido oo cid aan asaga ahayn aadan caabudin waxa weeyaan waa ikhlaaskii wa anna muxamada rasuulu llahna waa mutaabacadii inaad raacdo oo wuxuu rasuulku uu inoo jideeyey ee ilaahay xaggiisa uu noogala yimaada aan rumayno oon ku raacno oon ilaahay ku caabudno oo cibaado innaga xaggeenna ka timid aan waxaan jeebkeenna ka keensanay aanan ilaahay ku caabudine wuxuu nabiga sala allahu calayh wasalam inoo jideeyey aan ilaahay ku caabudno marka yacni tawxiidku labadaas ku dhisanya ikhlaas iyo mutaabaco wa iqaamu salaa salaaddii in la oogo salaadda in la oogo marka la leeyahay lama dhihin salaaddii in la tukado bal aad u fiirso qur-aanka marka uu ina farayo inaan salaadda tukanno muxuu leeyahy muxuu ka cabirayaa wa aqiimu الsalaa salaadda ooga wa iqaami الsalaa wاlmuqiimiina الsalaa wa aqaama الsalaa alfaad kala duwan oo ishtiqaaqaadkeedu macnaha ibaar lafdigu kala duwan yahay lakiin ishtiqaaqu uu mid u yahay oo lafdiga iqaamu ku meeraysanaya iqaama marka way ka duwan tahay salaadda la tukado oo keli ah iqaamadu waxaa weyaan salaada inaad sidii laynoo faray aad u tukato shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo sunanteedii adoo ilaalinaya wakhtigeedii aad ku tukato ood nabiga ku raaco sal lla slam ood si fiican u tukato ayaa iqaamadii noqonaysa xaqeedii aad sii salaadda lakiin salaadun haddaad dadma iska tukade un oo laga yaabo inay shuruuddeedii ayna oofsanin ama arkaanteedii ayna oofsanin dee taas iqaamo noqon mayso ama wakhtigeedii aan ilaalinin iqaamo ma noqonayso waaya wa iitaaءi الzakaa zakadii oo la bixiyo oo la siiyo dadkii mustaxiqiinta ahaa in la siiyo zakadii wa sawmu ramadaan ramadaankii oo la soomo oo laga afhaysto mufatiraadkii waxyaabihii lagu afurayay marka uu fajarku uu dilaaco ilaa intii cadceeddu ka dhacayso wa xaju lbeyti beytkii oo la xajiyo oo loola qasto cibaadadii ama nusugii la yaqaanay oo xajkii iyo cumradii waajibka ahaa man istaaaca waa qofkii awooda ayuu xajku ku waajibayaa ilayhi sabiila qofkii u awooda xajka inuu jidkiisa macnaha awoodi kara oo zaadkii iyo raaxiladii macnaha sahayna u haysta jidkiina macnaha uu amni u yahay wuxuu ku gaari lahaa caafimaadkii jidhkiisa inuu caafimaad qabo adugu awoodi kara inuu xajka soo guto way noo imaan doontaa tafsiilkeedu in sha allahu tacaala istidaacadaas arkaanta islaamka waa kuwaas dabeetna mualif wuxuu ka hadlay arkaanta iimaanka wuxuu uhi faslun arkaanu اliimaani iimaanta arkaantiisu sittaة lix wey an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa biاlyowmi اlآakhir wa biاlqadari khayrihi wa sharih وبالqadر khayrihi وشharhi min الlahi taعaalى an tumin inaad rumayso biاlaahi ilaahay iyo وmalaaئikatihi malaa'igtiisa iyo وakutubihi kutubtiisa inaad rumayso warusulihi iyo rusushiisa alle inaad rumayso iyo وbiاlyowم الآakhiri maalinta aakhire inaad rumayso وبiاlqadri qadarkii inaad rumayso khayrihi samihiisa iyo وasharihi sharkiisaba min الlahi taعalى ila aggiisa inuu ka yimid waayahay waxaan rabnaa inaan arkaanta iimaanka inaan yar dul istaagno horta marka koobaad arkaanta arkaanta iimaanku waa lixdan uu mualifku noo sheegay waxaan lagu sheegay xadiidkii jibriil uu markuu nebigu u yimid salى اllahu عalayhi wasalam asagoo suuratu bashar leh suuro aadami leh ayuu nebigu u yimid salى اllahu alيه wasalam asagoo asxaabtay la joogaan kadibna nebigu wuxuu weydiiyey arkaantii iimaankii iyo arkaantii islaamka iyo ixsaankii iyo calaamaat saaca su-aalahaasuu weydiiyey marka markuu nabigu weydiiyey alayh الsalatu wasalaam jibriil baa weydiinaya nabiga wuxuuna u weydiinayaa si uu asxaabta u baro oo ay u weelaya marka xadidkan waa xadid aad u weyn oo cadiim arbaciin nawiyu ku qoran yahay xadidku waxaana wariyey alimaam muslim ayaa saxiixiis ku wariyey marka nabigu markuu weydiiyey ma liimaan iimaanku muxuu yahay nabig wuxuu ku jawaabay an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa biاlyowmi اlآakhir biqadri khayrihi wa sharih marka waxaan rabnaa inaan balyar dul istaagno arkaanta iimaanka maxaa yeele waa muhiim waa caqiidadii caqiidadina waad garanaysaanoo waxa weeyaan cilmi la barto cilmiga ugu sharaf badan oo uguna weyn weeyaan maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku saabsan ku saabsan tahay caqiidada iyo xuquuqdiisa in la barto oo addoomihiisa uu ku leeyahay waana ambiyadii dariiqoodii ay yaani miftaaxii dacwada ambiyada weyaan nebi kasta oo la soo diro dadku wuxuu u yeedhi jiray iimaanka ayuu ka bilaabi jiray dacwadiisa waaya horta marka koobaad rukniga eh, koobaad ee arkaanta iimaanka waxaa weeyaan an tu'mina biاllaah aliimaanu biاllah weyaan ilaahw la rumeeya ilaahay rumayntiisa afar shay baa soo hoosgelaya aliimaanu biwujuudihi الإيمان بربوبيته الإيمان بألوهيته الإيمان بأسمائه وصفاته إلهي markoobaad inaad rumayso jiritaankiisa iyo inaad rumayso rabbinimadiisa iyo inaad rumayso ilaahnimadiisa iyo inaad rumayso asmaadiisa iyo sifaatkiisa marka aan leenahay ilaahay inaad rumayso wujuudkiisa ilaahay inuu jiro aada rumayso jiritaanka ilaahay subxaanaه wa tacaala adilo badan baa tusinaysa waxaa tusinaya firada waxaa tusinaya caqliga waxaa tusinaya sharciga waxaa tusinaya xiska iyo dareemayaasha marka aan leenahay ilaahay subxaanaه wa tacaala jiritaankiisa waxaa lagu garanaya oo tusinaya firada firada waxaa weeyaan wuxuu ilaahay ku abuuray bini aadanka oo qof kasta ilaahay markuu abuurayo wuxuu ku abuuraa inuu garanayo khaaliqiisii buu ilaahay ku abuuray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jiro inuu rumeeyo ayuu qof kasta ilaahay ku abuuray markuu ilahay abuuraya haddii qofka marka aan la shaashaynin oo la taataabanin oon la bedelin ilaahay wuu rumayn lahaa laakiin maxaa bedelaya suu nabigu noo sheegay sal l slam maa min mawlidin la wa yuuladu cala alfitra mawluud kastoo la dhalo firada lagu dhalaya macnaha firada ilaahay inuu garanayo laakiin labadiisii dhalay aabbihii iyo hooyadii ayaa ama yahuudeynaya ama nasaareynaya ama diinta ka saaraya ama majuus ka dhigaya kolba diinta aabbihii iyo hooyadii ayuu qaadanaya ilmihii laakiin haddii la iska dayn lahaa waxa weyaan ilahi wuu garan lahaa caqligaa lagu garanaya ilahay jiritaankiisa oo dee makhluuq kasta wuxuu u baahan yahay khaaliq wax kasta oo la abuuray laabudda in la helo wixii abuuray hadda miiskan laabudda qof saanico farsamay inuu jiro masaajidkan dhismahan cid dhista waa inay jirtaa masaajidku iskama dhismi karo am khuliquu min hayri shayin am hum اlkhaaliquun shaygii asagoo isma samayn karo cid kale oo samaysa waa in la helaa oo muxdi oo samaysa marka makhluuqaadka ilaahay ee faraha badan sida samaawaadka iyo arlada iyo xayawaanaadka waa in la helaa ciddii abuurta marka cid kale oon ilaah ahayn oo samaawaadkan abuurtay mama jirto oo sheegan kartaba xataa inay abuurtay marka sa ayaa lagu garanayaa in kownkan cajiibka ah inuu khaaliqu leeyahay sharcigaa lagu garanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa oo kutubtii samaawiga oo idil ilahay soo dejiyey waxaa lagu caddeeyey ilaahi subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo cadamadiisa waxaa lagu garanayaa xiska oo xiska markaan leenahay waxa weyaan dareemayaasha indheheenna waxaan ku arkayno ee cajaa'ibta ilaahay koonkiisa oo waxaa laga wadaa laba laba dhinac bay taas ku tusinaysaa marka koobaad dadka ilaahay baryaya ee shiddadii dhibka u haysto marka ilaahay baryaan gargaar bay helayaan oo markiiba gargaar iyo gurmad ilahay aggiisa ka yimid ayay helayaan oo ducadoodii baa la ajiibaya oo dhibkii baa laga dulqaadaya taa waxay tusinaysa ilahay jiritaankiisa sida ninkii nabi u yimid salى اllahu alayh wasalam isagoo abaar ninkii acraabiga nabiga khudbaynaya u yimid u yidhi ya rasuul allah dadkii abaar baa ku dhacday xoolihii iyo adduunyadii way way baaba'een marka ilahay noo bari inuu ilaahay roob noo keeno raxmad noo keeno nabig ala slat slam asagoo khudbaynay ayuu gacmihii kor u taagay oo cirka uu xabad daruura aysan joogin allahuma aina allahuma aina buu nabigu yii asagoo nabiga ducadii wada ayuu roobkii issoo qabsaday oo roobkii uu da'ay oo ilaa nabig ala slam garhkiisii ay biyihii ka da'an maxaa yeele nabiga eh, masjidkiisu ma ahayn sida masaajideen oo kale dhagax ma ahayne wuxuu ahaa geede iyo sarmaan ayuu ahaa marka biyihii baa kasoo yaa ka soo dusay nabig ala slam garkiisa biyihii soo gaadheen marka waxaan uga jeedaa bal ilaahay markiiba si uu ducada u ajiibay balde waxay tusinaysaa ilaahay subxana wa taala jiritaankiisa iyo mucjizaadka ambiyada oo nabi kasta wuxuu lahaa mucjizo mucjizaadkaas yaa siiyey ilaahay subxana wa tacaala baa siiyey waxyaaba khawaariq ahoo caadada ka baxsan bay ambiyada la imaadeen sida ushii nabi muuse oo kale ee abeesada isku bedelaysay naaqadii saalix oo kale waxyaabaha dee xataa lagu xujeeyey ambiyadii lagu xujeeyey qoomkooda ku xujeeyeen ee mucjizaadka ahaa nabigeena ala slat slaam biyihii ka soo bixi jiray farihiisa dhexdooda iyo mucjizaadka faraha badan ee ambiyada la siiyey een xadda lahayn waxa weeyaan waxay tusinaysaa ilahay jiritaankiisa ilaahay rabbinimadiisa marka larumays la rumaynayo macnaheeda waxaa weeyaan in ilaahay subxaanaه wa tacaala uu yahay khaaliqii adduunka abuuray maaligii iska lahaa mudabirkii inuu yahay adduunkan maamulayay inaan rumayno ilaahnimada ilaahay subxaana wa tacaala aan rumaynayn waxa weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala uu yahay macbuudka xaqa ah ee cibaadada muta ee keligii uun cibaadada muta cid kaloo cibaadada muta aysan jirin marka la leeyahay aliimaanu biasmaahi wa sifaatihi inaan rumayno ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisa iyo sifaatkiisa faraha badan sidii uu nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam uu inoo sheegay qur-aankana lagu caddeeyey wuxuu ilaahay naftiisa u sugo qur-aankiisa ku xuso oo sifo ah ama nebigiisa u sugo oo sifo ah waan rumaynaynaa saas weeye asmaada ilahay sifaatkiisa in la rumeeyo kaasi waa ruknigii koobaad ee arkaanta iimaanka ah rukniga labaad waxa weyaan aliimaanu bilmalaa'ika malaa'igta oo la rumeeyo malaa'igta oo la rumeeyana waxaa weeyaan horta malaa'igtu waa caalam aybi ah oo inagu aynaan arkaynin inagu ma aragno lakin ayagu ayna arkayna malaa'igtu ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ka abuuray malaa'igta nuur ayuu ka abuuray wuxuuna ilaahay siiyey awood ay ilaahay subxaanaه wa tacaala ku caabudaan mana caasin karaan ilaah ma caasin karaan waxna ma cunaan malaa'igtu waxna ma cabbaan mana seexdaan ilaahay cibaadadiisu abuuray habeen iyo maalinba ilahay cibaadadiisay ku jiraan marka waxaa loo baahan yahay inaan rumayno malaa'igta faraha badan ee xad aan lahayn aad ba u tir badyihi malaa'igtu waxaan rumaynaynaa jiritaankooda inay jiraan malaa'igtaas waxaan rumaynaynaa intii aan ka ogaanay magacyadooda lanoo sheegay ayaan rumaynaynaa sida jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil iyo malakulmowdki kuwa waan rumaynaynaa magacyadooda waan ku rumaynaynaa kuwii aan loo sheeginna si duduubah si guud baan u rumaynaynaa waxaan kaloo rumaynaynaa sifaadkooda loogu sheegay kitaabka iyo sunnada ayaan rumaynaynaa sida maalan sifada ku soo aroortay maliku jibriil inuu nabigeenna sala allah alay wasalam uu mar arkay suuradii ilaahay ku abuuray ku arkay asagoo leh lix oo garab oo mashriq iyo maqrib qariyey weyni wuxuu ka qabo sifadaas sunnadii ku sugnaata waan waxaan rumaynaynaa acmaaشha ay malaa'igtu qabanayso sida ilaahay tasbiixdiisa ay tasbiixsanayaan cibaadada ilahay caabudayn habeenay maalinba ducaday muminiintu u ducaynayaan malaka maxaan ku dhahay roobka loo xilsaaray ka loo xilsaaray maxaan ku dhahaaye suurka inuu afuufo sida israafiil ka loo xilsaaray waxyiga sida malaku jibriil waa malaku jibriile wahaa kada acmaaشhoodana waan rumaynaynaa aliimaanu bاlkutub alimaanu bikutub marka ilaahay yani kutubta ilaahay aan rumaynayno waxa weeyaan waa kutubta ilahay uu kusoo dejiyey ambiyadiisii sida towraad oo nabi muuse lagu soo dejiyey injiil oo nabi ciise lagu soo dejiyey zabuur oo nebi daawud lagu soo dejiyey qur-aanka oo lagu soo dejiyey nabigeenna salى اllahu alayhi wasalam iyo kutubta kale aan loo sheegin ee ilaahay uu soo dejiyey faraha badan dhammaan waan rumaynaynaa inay xaq yihiin ilahy aggiisa ka yimaadeen wixii aan la nasakhinna waan ku camal falaynaa qur-aankeena lama nasakhin oose waa lagu camal fali akhbaarta ku soo arortay kutubtaana waan rumaynayna inay xaq tahay aliimaanu birusul rususha oon rumayno macnaheedu waxaa weeyaan in aan rumayno rusushani inay risaaladooda ilaahay xaggiisa laga soo diray inay xaq tahay ciddii magacyadooda loo sheega rusushu way fara badan yihiin ambiyadu eh inta magacooda loo sheegay ee qur-aanka lagu sheegay ama sunnada waan rumaynaynaa wixii aan loo sheeginna ee ambiyada kale faraha badan ee la sheeginna intooda badan looma sheeginbe kuwaana waan rumaynaynaa akhbaartooda inay run tahay baan aaminaynaa oon caqiidaynaynaa wax alla waxay ambiyadu noo sheegaan inay run tahay oy beentu xaaraan ka tahay baan rumaynaynaa harcigoo baan ku camal falaynaa ay noola yimaadeen sida nabigeena ala slat slam sharcigu noo keenay waa haween khaatam nebiyiin ambiyadii kale shareecdoodao dhanna wuu nasakhay marka nabigeenna alayh salatu slam sharcigiisa ayaan ku camalfalaynaa saa weeye waa nabiga inagan loo soo diray ila ambiyada kale inagan looma wada soo dirin eh laakiin nebi kasta qoomka loo soo diray ayay waajib ku tahay inay sharcigooda ay ku dhaqmaan aliimaanu biاlyowm اlaakhir saddex arrimood baa soo hosgelaya kow in la rumeeyo baciga baciga macnihiis waxa weeyaan in ilaahay subxaanah wa tacaala uu dadka ka soo saarayo qubuurtooda kadib markay dhintaan ee suurka la afuufo inuu qubuurtooda ilaahay ka soo saarayo iyagoo qaawan oo balagtooda ama guryadoodii qaba oo kabala'aan ah ilaahay inuu soo saarayo baciga waa sidaa qubuurta dadka laga soo saaray markay dhintaan kadib si qiyaamadii lagu soo xashriyo ayaa baci la yidhahdaa baciga horta inaan rumayno inuu xaq yahay inaan rumayno xisaabtii iyo jazaagii inay akhre jirto xisaab dadka la xisaabinayo qof kasta camalkiisii laga abaalinayo inaan rumayno jannadii iyo naarti inay xaq yihiin oy jiraan haddaba ay jiraan jannadi iyo naarti inay wax jira yihiin alimaanu biاlqadar qadarka oon rumayno waxaa soo hosgelaya afar shay kow inaan rumayno ilaahay cilmigiisa inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala wax kasta uu og yahay jumlatan wa tafsiila oo ilaahay cilmigiisa wax ka qarsoon ma jiro weligiinoo ilaahay subxaana wa tacaala ashyaada dhici doonta wuu ogaa wuuna ogaan doonaa wixii wixii dhacana ilahay wuu ogaa wixii dhici doona ilahi wuu ogyahay wixii aan dhicin xataa hadduu dhici lahaa siduu u dhici laha ilahi wuu ogyahay calima maa kaana wamaa sayakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun wixii dhacay iyo wixii aan dhicin ee dhici doona iyo wixii aan dhicin hadduu dhici lahaa si uu dhici lahaa intaba ilahay waa ogyahay taasi waa cilmiga ilahay waa kow horta inaan ogaano inaan rumayno ilaahay waxa u og yahayna inuu qoray oo looxulmaxfuudka ku qoray intuuna samaawaadka erada abuurin taana waan rumaynaynaa ilaahay subxaana wa saddexaad waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala in uu mashii'o leeyahay oo wax kasta oo dhacaya iraadada ilaahay iyo mashiiadiisa iyo doonistiisa inuu ku dhacayo inaan ogaano wey wax kastoo adduunka dhacaya wuxuu doonaba ha ahaado ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaado ilahay iraadadiisa ilaahay baa doonay waxa inuu dhaco oo ilaahay iraadadiisa wuxuusan ilahay doonin adduunka maba dhici karaba xataa gaalada inay gaalo noqdaan oo ilaahay ku caasiyaan ilaahay baa doonay macnaa ilahay inuu jecel yahay macnaheeda ma aha kufrigaas laakiin ilaahay baa qadaray oo qoray wey mashiiada ilaahayna way ku dhacaysaa ka afraad inaan rumayno khalqiga ilaahay inuu abuuray waxa adduunka joogoo idil xataa afcaashooda inuu abuuray macnaa ayaga dadka makhluuqaadka inuu ilahay abuuray keliya ma aha xataa waxa ay samaynayaan ilaahay baa abuuray ficilkooda xataa ilaahay baa abuuray iyo sifaadkooda iyo xarakaadkooda dhaqdhaqaaqooda qof kasta waxa uu samaynayo xaraka dhaqdhaqaaq kasta uu sameeyey khayr iyo sharba ilahay baa abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun afartaa martabood buu qadarka alimaan bilqadar u leeyahay alcilmu alkitaabaةu almashiiئaةu alkhalq cilmi iyo kitaabo iyo mashiiئo iyo khalqi afartaa martabo waa inaan rumaynaa marka qadarka aan khayrkiisa iyo sharkiisaba macnaheeda ma aha addoonku inuusan lahayn mashii'o doonis inuusan lahayn awoodna inuusan lahayn macnaheeda ma aha bale addoonku wuxuu leeyahay ikhtiyaar buu leeyahay yani mashii'u leeyahay awood buu leeyahay ilahay wa kan uu leeyahay faman shaءa اtakhada ilىa rabbihi ma'aaba qofkii raba ilaahay xaggiisa wuxuu u samaysanayaa wuxuu u soo noqdo marjic iyo ma'aab macnaha ilaahay waa dhici karaa daacahadhow aayihiisa dambe laga awaabiyo waaya oo qofku caqligiisu ku garanaya inuu iraado leeyahayo uu kala saarayo yani waa ikhtiyaarkiisa uu ku sameeyey wuusan ikhtiyaarkiisa ku samayn qofku maalan hadduu socdo oo kale socodkuu garanaya iraadadiisa inay tahay laakiin waxa awooddiisa ka baxsan sida qof maalan yani gergeriiraya oo kale ama xanuun u gergeriiraya ama dhaxan iyo qabo u gargariinaya awooddiisu way ka baxsan tahay taas uu kala saaraya qofka marka waxad garanaysa qofka inuu ikhtiyaar leeyahay qof dhihi kara ma jira marka yaani macaasidan ilaahay baa igu qorayoo dee waxaa weeyaan aniga awooddeeda ma ah adigaad doortay ikhtiyaarkaaga iraadadaada ku samaysa laakiin waxaan ognahay wax kasta oo bini aadamku yaani iraadadiisa iyo awooddiisaba waxay ka dambeeyaan ilaahay iraadadiisa ay ku xidhan yihiin iyo awooddiisa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabb اlcaalamiin hadduusan ilaahay doonin aduma dooni kartid wuxuun ilaahay kula doonin adumaba doonaysid iraadadaadu ma noqonaysaba wuxuun ilaahay awood kuu siinayna maba samayn kartid faman shaat faman liman shaءa minkum an yastaqiim wama tashaa'uuna ila an yashaa allah marka sidaas ayaan arkaanta iimaanka ayaan u ogaanaynaa in sha allahu tacaala intaa markuu mualifku kaga hadlay arkaantii islaamka iyo arkaantii iimaanka ayaa haddana wuxuu ka hadlay macnaha towxiidka ayuu ka hadlay oo wuxuu ihi faslu wa macnaa laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllah macnaheedu waxaa weeye laa macbuuda bxaqin fi اlwujuudi ila اllah laa macbuuda cid lagu caabudayo bixaqin xaq lagu caabudayo ma jirto fi lwujuudi koonka dhexdiisa ila allah oo ilaahay aan ahayn markuu mualifku leeyahay laa ilaaha ila allah ku fasirayo laa macbuuda ilaah macnihiis waxa weyaan macbuud weeye ilaah macnihiis waxa weeyaan oo dadba waxay ku fasiraan ilaah laa ilaaha laa khaaliqa ila اllah laa raasiqa ila اllah macnaha cid wax abuurta ma jirto oon ilaahay ahanayn cid wax arsuqdo oon ilaahayna ma jirto tafsiirkaasi waa khalad ilaah macnaheedu ma aha khaaliq ma aha ilaahay waa khaaliq laakiin kelimada ilaah carabiga waxay ku tahay macbuud wey waa alihii la caabudaya marka laa ilaaha maxa weyaan laa macbuuda cid lagu caabudo ma jirto bixaqin xaq waa inaan uqadaraa xaq u qadaraa oo haddii aan dhahno laa macbuuda ila اllah cid la caabudo ma jirto taas waa khalad maxaa yeeley macbuudaad fara badan baa jira dad waxaa jira iska caabuda asnaamta caabudaa jira dad caabuda jinka caabudaa jira dad caabudaa jira maxaan ku dhahay waxyaabo kala duwan oo makhluuqaada laakiin ilaaha xaqa ah ee lagu caabudo waa mid qura waa allah subxaanaه wa tacaala wixii ka soo haroo macbuudaadana waa macbuudaad baaila wey waaya intaa markuu mualifku ka hadlay ayaa wuxuu mualifku bilaabayaa inuu ka hadlo uu guda galo fiqigii mualifku wuxuu leeyahay faslu wa calaamaat اlbuluuغi ثalaaث calaamaadkii baaluqiddu waxa weeyaan saddex tamaamu hamسaةa caشhaرa sana shan iyo toban sano inay u dhammaystiranto fi dakari labkii iyo walunhaa dhadigii walixtilaamu iyo minidii ama manidii qofkii inay ka timaado fi dakari labkii iyo walunhaa dhadigii litisci siniin sagaal sano marka sagaal sano ay u dhammaystiranto in ay biyihii ka yimaadaan walxaydu dhiiggii caadada ahaa filunhaa dhadiga litisci siniin sagaal sano markay gabadhu gaadho dhiiggii inuu ka yimaado waaya mualifku raximah اllahu tacaala wuxuu kaga bilaabay calaamaat اlbuluq baaluqidii calaamaadkii lagu garanayay ama astaamihii lagu garanayay ayuu ka bilaabayoo wuxuu oga bilaabay qofka mukalafka ah ee axkaamta la xusi doono ee salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii ay waajib ku tahay inuu guto waxaa weeyaan waa qofka mukalafka ah ee qaangaarhka ah mukalaf marka aan leenahay waa qof baaliq ahoo baaluqay oo xaddii lagu qaangaarhaya gaadhay isla markaana caaqil ahoo wax kala garanaya qof waalan aan ahayn marka waxaa kaa baxay ilmihii yaraa sabigii iyo qofkii majnuunka ahae waallaa kuwa ayagoo takliif qalankii kuma dareerayo axkaamtii kuma waajibayso saa darteed calaamaadkii buluqa ayuu mualif kaga bilaabay xikmadu mualif uga bilaabayna waa sidaas waaya calaamaat اlbuluqi calaamaadkii lagu baaluqayey alaaثan waa saddex calaamaad marka leeyahy waa astaan yani waxyaabaha lagu garanayo qofkan inuu qaan gaaray astaamaha lagu garanayo waa saddexu mualifku leeyahay saddexdaas labo labkii dhadig way wadaagaan midna waxay khaas ku tahay dhadiga labada ay e, labkii dhadigu ay wadaagaan waxa weeyaan waa in uu e, e, an iyo toban sano ay u dhamaystiranto haddii an iyo toban sano uu sabigii uu gaadho ama cunugii an iyo toban sano ay u buxsanto laga bilaabo maalinta uu dhashay ilaa wakhtigaas ay shan iyo toban sano ay ka soo wareegato oo dhammaystiran waxa weeyaan wuu qaan gaadhay gabadhiina saas oo kale hadday shan iyo toban sana u buuxsanto way qaan gaadha weeye laakiin marka leeyahay shan iyo toban sano waxaa looga jeedaa sanadii qamariga ahayd tii dayaxa lagu lagu tirinaya weye waa bishii ee ma aha sanadka miilaadiga ma aha miilaadiga markii culammadu ay ka hadlayso axkaamta fiqiga ah waxay ku saleeyaan sanada hijriga ah ama sanada islaamka ama taarikhda islaamka lagu salaynaya ee ee bisha maarata la eegayo ee laguma xisaabinayo miilaadiga saha loo ogaado mar kasta culamadu ay dhahaan bil ay sheegaan ama ay sheegaan sanad ay sheegaan waxaa looga jeedaa tan dayaxa lagu xisaabinayo waaya marka haddii maalan ilmahaas la qoro maalinta u dhashay taariikhdii la qoro saacaddii la qoro mar hadda eeg waxaa la qoray sanadka u dhashay iyo bisha u dhashay iyo maalinta u dhashay intay bisha ka ahayd iyo saacadda u dhashay baa la qoray hadda waa waa la sameeya oo caalamka laga sameeya waa la qoraa isbitaalada carruurta ku dhalata waxaas o dhan waa la qoraa oo marka شhan iyo toban sano oo dhammaystiran ay ka soo wareegato xilligaa u dhashay waxa weeyaan uu baaluqay hataa haddaysan biyo ka imaanin oo usan wax calaamo kale aysan jirin taas labkiiyo dhadigu way ka siman yihiin waaya ta labaad waxaa weeyaan wاlاxtilaamu inay biyihii ka yimaadaan ixtilaamku waxaa weeyaan asal ahaan waa waxa qofka jiifo uu arko weeyaan maa yaraahu naa'imu fii nawmih ayaa ixtilaam waa qarowga ama riyada iyo wax noocaas ixtilaam bay dhahda lakin hadda waxaa looga jeedaa waa biyaha ka imaanaya labkiiyo dhadiga waa minidii ama ha biyahaas ha kaga imaadaan jief ama soo jeed ha kaga imaadaan waa isku mid ama jimaac ha kaga yimaadaan amas amase jimaac la-aan ha kaga imaadaan waxaasoo dhan waxa weya waa isku xugumu biyo hadday minidii ay ka timaado labkii iyo dhadigii way qaangaareen laakiin waa goorma litisci siniin sagaal sano markay gaadhaan wey sagaal sano iyo wixii ka sii badan un baa la ictibaarinaya laakiin wixii sagaal sano ka yar dee suuragal maaha inay biyihii ka imaadaan oo taas waxaa lagu ogaaday bilistiqraa tatabuc baa lagu ogaado culimmadu way tatabucaan wax intaa yani wax ka yar ku qaangaadha lama arag waaya waa taqriibi haddii xataa sagaalkii sano ay wax oga laaban yihiin maalmo uga laaban yihiin waa oo biyihii isku arko wuu baaluqaya waay labadaas marka waa mushtaragoo labkii dhadigii bay ka dhexeeyaan midkii gabadha khaas ku ahaa waa caadadii wuxuu mualifku yidhi walxaydu waa dhiiggii caadada fi lunha oo dhadiga ku gaar ah litisci siniin sagaal sano gabadhu markay gaadho oo caadadii dhiigga ka imaanayay calaamo ayuu u yahay inay qaangaadhay waaya xayd marka la leeyahay alxayd dumarka dhiiga kala duwan baa ka yimaada saddex dhiig baa jiroo caana midi waa xaydka hadda aan sheegayno midna waa nifaaskii midna waa istixaadadii in la kala ogaada saddexdaas waa muhiim xaydku waxa weeyaan waa dhiigga gabadha ka yimaada raximkeeda meesha u dambaysu ka soo baxaa ama makaankeeda meesha u dambaysa ayadoo caafimaad qabta waa dhiig xanuun ma aha dhiig cudur ma aha waa dhiig caafimaad kusoo baxaya calى sabiil الصxa awqaad gaarana wuu leeyahay oo dumarku ka yimaado la yaqaano dumarka yaqaanaan bishiiba mar buu inta badan ka yimaada kaasi waxaa la ihahda xayd nifaaskuna waxa waa dhiiggii dhalmada oo gabadha markay dhasho dhiig ka yimaada ayaa nifaas la yidhaahdaa waaya istixaadaduna waa dhiiggii caadada ahaa markii xaddiisii caadigeedu dhaafo gabadhii hadduu iska wa socdaba dhiiggii iska furmo dhiigu iska socdo oo maala uu iska socdo bil oo kale iyo laba bilood iyo qaar baa sanada ataa iska socdaa istixaadaa la yidhahdaa dhiig shuban baa la dhahaa marka axkaam gooni u leeyahay marka hadda dhiiggana dhiig kaloo waxaa jira dan fasaal la yidhaahdo oo laga yaaba gabadha iyadoo yarba una ka yimaadaba oon qaan gaadhin weli marka ama cillada u yimaado ama xanuun uu keenayo waxaasoo dhan lagama hadlaya hadda waxaa laga hadlaya un dhiiggii caadada ahaa gabadhii hadduu ku dhaco wuxuu daliil u tahay gabadhaas inay qaan gaadhay laakiin markay sagaal sano ay gaadho weyaan sagaal jir markay gaadho sagaal sana u dhamaystiranto ama xataa taqriib ha ahaato culamada waxay leeyihin shaficiyada qaar haddii xataa maalmo yar uga laaban yihiin sida maalan eh, toban cisho oo kale ama shan iyo toban cisho eh, waxa weya shan iyo toban cisho iyo wixii ka sii yar waxa weeyaan eh, waxay noqonaysaa waay noqonaysaa eh, calaamo ayay unoqonaysa inay qaan gaadhi gabadhaas laakiin gabadha haddii maalan iyadoo toddoba jir ah ama sideed jira ah uu dhiig ka yimaado dhiiggaas laguma xukminaya dhiigga caadada inuu yahay waa dhiig fasaad dam fasaad weeyaano gabadhii kuma baaluqayso wey waa yahay taas waa calaamaadkii buluuqa kadibna mualifku wuxuu ka hadlay istijadii gaar ahaan dhagax lagu istijaysanayay ayuu ka hadlay wuxuu yihi faslon shuruudu izaaءi اlxajari amaaniyat shuruudda izaa waxaa weeyaan asixitaanka ku asaxaya dhagax lagu isjeeso waa sideed bu mualifku wuxuu ku xujisiiyey istijadii ayuu ku xujisiiyey gaar ahaan dhagax lagu isjeesanaya shuruuddiisana wuu sheegay waaya istijadu waxa weeyaan in shayga nejiska ah ee ka soo baxaya qofka farjigiisa ka soo baxaya in la iska zuuliyo weeyaan oo biyo lagu zuuliyo ama dhagax lagu zuuliyo saasa istijo la yidhahdaa waana waajib haddii shayga soo baxay uu yahay nijaas waajib weeye hadduu shay qalalan uu yahay sida dhagax oo kalena oo waxaba qoyaan aan lahaynna waa sunno in laga istijaysto waaya kayfiyada loo isjeesanayana saddex siyaabood baa jirta oo loo isjeesto mar biyaa lagu isjeesa keligeed marna dhagax marna labada waa la jamciyaa oo dhagaxii iyo biyihii waxaa ugu fadli badan marka in dhagaxa iyo biyaha labadaba la jamciyo oo marka horeysa dhagax laskaga tirtiro nijaasadiii si ay gacanta aadan oola gelin kadibna biyihii aad ka raacsiiso dhagaxuna wuxuu zuulinaya cayntii nijaasada biyuhuna raadkii nijaasadaay yay tirtirayaan oon baabiinayaan haddii marka labadooda mid uu ku koomayo waxaa fadli badan inuu biyaha uu ku istijaysto maxaa yeele biyuhu cayntii nijaasada iyo raadkeedii labada way zuulinayaan caynteedii iyo raadkii labadaba laakiin dhagaxu wuxuu zuulinayaa uun cayntii nijaasada raadkeedii meeshii baaqi buu ku ahaana ku hadhayaa marka mualif wuxuu ka hadlayaa shuruuddii istijmaarka ama dhagax in lagu istijaysto horta marka leeyahay xajarka waxaa looga jeedaa markuu mualifku leeyahay shuruudu ifzaa اxajar xajarka waxaa looga jeedaa wax dhagaxii caadiga ma aha dhagax wuu yahay xajar laakiin dhagax keliya khaas kuma axkaamta waa wax kasta kullu jaamidin daahirin qaalicin hayri muxtaram waa wax kasta oo qalalan oo haddana daahir ah oo haddana rujinaya nijaasadii oo zuulinaya muxtaramna aan ahayn shuruudda haddii laga helo waa lagu istiyeysan karaa kow horta shay inuu yahay shay qalalan oo shay qoyan dee nijaasada iskagama zuulin karo maro qoyan oo kale ama tiishiyo qoyan waaya inuu yahay shaygii shay daahir ah hadduu nijaasba yahay nijaasadii zuulin maayo shay qaalica inuu yahay wax rujinaya oo wixii nijaasadii rujinaya oo baabi'inaya hadduu yahay shay sibsib ah sida maalan dhalada oo kale dhalada oo kale laguma istiyeysan karo ila nijaasadii kugu sii masiixoona kaa zuulin maysa shaygii inuu yahay shay hayr muxtarama oon xurmo lahayn hadduu yahay shay xurmo ah maalan kutubta cilmiga oo kale sharciga kutub fiqi ah oo kale xadiidka oo kale qur-aanka asaga haba sheegi waaba gaalnimo eh iyo xataa xadiidka nabiga ala sla slam kutubta sharciga fiqiga oo kale in lagu istiyeysan ma aha sidoo kale lafta waa muxtaram iyo acaamka cuntada waa muxtaram kuma istiyeysan karo khubzi oo kale roodhi oo kale kuma istiyeysan karta waaya waa inuu hada shay macuum aan ahayn oo shay la cuno wa inuusan ahayn marka shuruudda haddii la helo shay kasta waa lagu istiyeysan karaa dhagaxahaba ama yuusan ahaanin waxaa soo gelaya tishiuga ama softiga hadda aan isticmaalno wuu soo gelaya maradii baa soo gelaysa wax kasta oo nijaasadii kaa zuulinaya waa lagu istiyeysan karaa waxaan rabnaa inaan baraarujinno adiga oo biyo heli kara dhagax ma ku istiyeysan kartaa ama tuishiyo adoo biyihii ku ag yaallaan oo ma ku kaaftoomi kartaa nacam haa waad ku kaaftoomi kartaa oo way bannaanta waa shay jaa'isa laakiin maxaa fadli badan inaad biyaha ku istiyeysato haddaad biyaha weydo dhagaxa ku istiyeyso laakiin adoo biyo heli kara haddana dhagax waad ku istiyeysan kartaa waaya shuruuddii malif marka noo sheegayaa istijaa marka dhagax lagu istiyeysanayo hardigana waa naqaanaa hore baan usoo marray waxa weeyaan maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaati waa waxa uu ka laazimaya la'aantii la'aan haddii la waayo haygii hardigii mashruudkii shaygii loo shardiyayna waa la waayaya haddiise haygii shardigii la helo macnaheeda maha mashruudki in la helayo tusaale oo kale dahaarada haddii dahaaro la waayo salaaddii ma asaxayso salaaddiina waa la ma jiraysaa salaadaas laakiin haddii dahaaro la helo macnadi maha salaaddii in la helo waxaa laga yaabaa salaadda inay ku burto shardi kale oo la waaye ama rukni la waaye marka shuruuddani waxa weeyaan waa shuruuddii dhagaxa oo lagu isisaysto ee ku ansaxaysa haddii shardi ka mida ah shuruuddan sideedda ah la waayo mualif wuxuu ku leeyahay ma ansaxayo istijadaasi dhagax lagu isiisa ma ansaxayso waaya shuruuddaasi waa maxay kow an yakuuna bialaaثati axjaar in uu ku istijaysto saddex dhagax wa an yunaqiya almaxalla iyo in uu maxalkii nadiifiyo istijadii dhagaxa wa an laa yajifa annajasu nijaasadiina waa inaysan engegin walaa yantaqila waa inaysan guurguurin walaa yadra'a calayhi aakhar wax kalena waa inuusan ku imaanin nijaasadii nijaasada waa shaygii ka qofka ama kaadidii ama saxradii waa inuusan wax kale ku dul imaanin waan sharxi doonnaa walaa yujaawiza waa inuusan dhaafin safxatahu wareega dabadiisa waa inuusan dhaafin waxashafatahu iyo dhalfadiisa ama madaxa dakarkiisa walaa yusiibahu maaun biyo waa inaysan aysan asiibin osan biyo ku dhicin nijaasadii waa inaysan biyo aysan taabanin wa an takuuna alaxjaaru dhagaxyaduna waa inay ahaadaan aahiratan kuwa aahir ah waaya mualifku wuxuu kaga bilaabay shuruuddii dhagax lagu isteedsanayey an yakuuna bialaaati axjaar in saddex dhagax lagu isjeesto saddex dhagax in lagu isjeesto macnaha wax saddex dhagax ka yar ma gudayso ka wadaa mualifku macnaheeda ma aha saddex dhagax uun inaad isticmaasho xataa saddex masxaa loo jeedaa saddex jeer waa inaad meesha ku masaxdaa haddaad doonto hal dhagaxoo weyn baad isticmaasho geese leh oo geesna mar aad ku masaxd geesna mar aad ku masaxd geesna mar aad ku masaxd ama maro weyn aad haysato midba aad yani marba aad dhinac daraf ka isticmaasho saddex jeer aad ku masaxda meesha ahama shay waxa saddex jeer meesha in la masaxo ayaa muhiima ah. saddex jeer wax ka yar lama lama lama maaragtay ma ansaxayso xataa haddii meesha nadiif ay ku noqoto laba jeer hadday nadiif ku noqoto xataa ma gudayso maxaa nabiga sala اla alay wasalam wuxuu faray in lagu istiiso saddex dhagax ayuu nabigana faray oo sunadii ku sugnaatay sala اllah alay wasalam marka wax saddex dhagax ka yaab ma kuma ansaxayso waaya taasi waa shardiga koobaad wa an yunaqiya almaxalla maxalkii waa in uu nadiifiyaa oo maxalka waxaa looga jeedaa safxadii iyo xashafadii duburkii dabadii meeshii saxrada soo baxaysay iyo xashafadii dakarkii kaadida meeshay kaadidu ka imaanaysa in ay kaadidiina ay masaxda saxradiina ay masaxdaa oo la nadiifiya meeshii ay nadiifsaa haddii marka saddex dhagax ku filaan weydo ilan saddex dhagax waxa ugu yare waa inuu ziyaadiyaa oo ku afaraad iyo ku shanaad iyo ku lixaad inta ay meesha nadiif ka noqonayso hal tiishu hadday ku horta saddex saddex soofte haddaad isticmaasho oo saddexdiiba ay kaa masix weydo oo saxradu badan tahay waa inaad ku dartaa mid afraad iyo mid shanaad wahaa kada waxaana sunno ah in tiro isdheer lagu soo khatimo haddii mitl afar ay kaa masaxdo in mid shanaad aad ku darto waa sunno si ay witr kugu noqoto hadday lix kugu filaato mid inaad witr ka dhigto mid toddobaad ku darto waa sunno oo ka sugnaatay sal اla alay waaya shardiga saddexaad wa anlaa yajifa najasu nijaastii waa inaysan engeginoo wuxuu mualif oga jeedaa haddii nijaas kaadidii baad yaad la timid oo kaadidii baa kaa timid inta aadan iska masixinba kaadidii baa qalashay xoogaa baad iska fadhiday ilaa ay kaadidii kuu engegtaba kadib ba waxaa ti dhagax baan iskaga masixi ama soft baan iskaga masixi kuma anfacayso maxaa yeele nijaasadii aad masixi lahayd ba way kugu qalashay already marka marka waxaa ku anfacaya in aad biyo isticmaasho waayahay shardiga afraad wa anlaa yantaqila waa inaysan guurguurin nijaasadii oo wuxuu ka wadaa macnaha meeshii markii ay soo baxday ay timid waa inaysan dhinac u dhaafin haddii maalan qofkii saxariis saxaro jiricsan ahayadoo si xooga uga soo baxdo oo ji macnaha jirhkiisi ku raaraacdo oy ku dareerto marka waxaa anfacaya keliya biyaha biyaha ayaa anfacaya maadaama ay jirka o dhan ku baahday oy maaragtay meeshii ay dhaaftay intii lagu talagalay ay dhaaftay waaya manaha waa inaysan ka guurguurin oo meeshii saxradu marka hore ay ku soo baxday ama kaayadu waa inaysan dhaafin oo ayna dhinac u dhaafin waaya shardiga afaraad ama dhehee shardiga shanaad walaa yaطra'a calayhi aakhar wax kale waa inaysan ku imaanin oo aan jinsigii nijaasta kaadidii iyo saxrada aan ahayn macnaha waa in maalan saxradii waa inaysan kaadidii ku darsamin waa inaysan shay kale ama dhiig ama ama digo wax kale oo qoyan waa inuusan ku dul imaanin ama xataa qalalan oo nijaasa ah, sida digadii oo kale waa inaysan nijaastii nijaas kale ayna ku darsanin baa laga wadaa ama xataa biya hadday ku imaadaan biyaba hadday ku tifqaan kaadidii biyaa ku darsamay markaa dhagax ma anfacayo waa in nijaasadii nijaasada amaliga lagu maso hadday nijaaso kale ku timaado rukso amalihi ruksadu waxay khaas ku tahay kaadida iyo saxradaas in laiska masaxoon keliya waaya shardiga lixaad wa an laa yujaawiza safxatahu waa inuusan dhaafin wareega dabadiisa iyo waxashafatahu dhalfadiisa bimacnaa kaadidii waa inaysan xashafadii waa dakarka madaxiise waa inaysan dhaafin saxradiina waa inaan safxada wareega dabada inaysan dhaafin wey waa inta isku daboolmaysa qofku markuu istaago intaa waa inaysan dhaafin haddii ay macnaha baryaha ay soo gaadho saxradii ay baryaha ku faafto ma anfacayo markaas dhagaxii waa inuu biyo markaa iskaga maydhaa sidoo kale haddii dakarkii xashafadii inaysa ku ekaan kaadidii e kaadidii ay dakarkii intiisii kale ay gaadho markaas ma anfacayo dhagaxii waa in uu iskaga masax biyo iskaga maydhaa waan laa yusiibahu maaun biyo waa inaysan asiibin biyo waa inaysan asiibin oo shardigan mualifka waxaa kaga filaa shardigii uu hadda kahor soo xusay oo anlaa yaطrac calayhi aakhar shay kale oo inuusan ku imaanin kaasaa kaga filaao shaygaa ku imaanaya ama ha ahaado shay daahira ama sida biyahoo kale ama shay nijaasa ha ahaado oo sida maalan kaadida oo saxradii ku darsantoo kale laakiin mualifka wuxuu u sheegay si uu qofka mubtadiga uusii caddeeyo anlaa yusiibahu maun macnaha haddii kaadidii ay biyo ku darsanto ma anfacaysa markaa dhagaxan iskaga masaxo ama saxaradii haddii biyo ku darsanto ma anfacayo markaa inuu dhagax iskaga masexe waa inuu biyo iskaga maydhaa shardiga u dambeeye sideedaad wa an takuuna alaxjaaru aahiratan dhagaxii waa ina ah, dhagaxyadii waa inay ahaadaan kuwa daahir ahoo hadday dhagaxiiba nijaas uu yahay dee nijaas nijaas laguma daahiriyo fiishiugii ama softigii haddii uu nijaas yahay kuma anfacayo waa inuu daahir ahaada waaya marka shuruuddaas haddii la helo way ansaxaysaa in dhagax lagu isjeesto haddii shuruudda mid ka la waayana ma ansaxayso weeye halkaasu darsiga nooga keenaya wsala allah waslm ala nabiyina mxamed alxamdu lilahi